walaalaheeda la camalka ah fi lcibaaraati hadallada ku dhex jira alaatiyati soo socda waaxid lacalla atufaaxa waxaa laga yaabaa inuu tufaaxu kahiirun inuu fara badan yahay atufaaxa waa ismigii lacala kaiiruna waa khabarkeedii itniin ina anadaafata waajibatun nadaafaddu waa waajib annadaafata waxa weeye waa ismu ina waajibatunna waa khabarkii talaata leyta albaliida miyuu alla miyuu ninka yacni fahmada darani mujtahidun dadaalo albaliida waa ismigii leyta mujtahiduna waa khabarkii leyta arbaca wajadtu waxaan ogaaday anna alcaqraba hangaralluhu meyitatun inay dhimatay oo aanay noolayn baan ogahay inay dhimatay baan ogahay ama inuu dhintay hangaralluhu marka alcaqraba waa ismigii anna meyitatuna waa khabarkii anna khamsa lacalla taajira waxaa laga yaabaa qofkan ganacsadaha ahi raabixun inuu faa'iido uu faa'iidaa suuragala attaajira waa ismigii lacalla raabixuna waa khabarkeedii sita imtanaca almadaru roobkii muu di'in laakiin asaxaaba daruuruhu kaiirun way badan yihin cirku daruuro badan buu leeyahy laakiin weli muu di'in oo roob dhulkooma dhicin iyo dhibice asaxaaba waa ismi laakinna kaiirunna waa khabarkii laakinna itniin layliska labaad adkhil waxaad gelisaa inna inna ku dar calىa kulli jumlatin jumlad kasta oo ka mida min aljumali jumladaha alaatiyati soo socda washkul waxaad xarakaysaa aakhira kula keli kula aakhira kuli kelimatin kelmad kasta xaggeeda dambe oo fiihaa jumladaha ku dhex jirta xarakadu waxay caddaynaysaa ecraabta yacni ay leeyihiin kelmaduhu waxaanay muujinaysaa markaad xarakayso inta aad saxdiyo inta aad يعني haddii wax kaa qaldamaan meeshay ka muuqanaysaa waaxid annujuumu xidiguhu laamicatun way iftiimayaan itniin alxidaau kabuhu dayiqun waa cidhiidhi talaata asayaaratu baabuurku sariicatun way dheeraynaysaa arbaca albacuudu kaneecadu kahiirun way badan tahay khamsa ashitaau jilaalkii muqbilun wuu soo socdaa wuu soo food leeyay wuu soo dhow yahay sita almaau biyuhu kadirun way waa biyo calow ah dhooqale aan nadiif ahayn nadiif aan ahayn waxaad ku wada dartaa dhammaan ina dabeedna xaraka waxad odhanaysaa ina الnujuuma laamicatun ina alxidaaءa dayiqun ina asayaarata sariicatun ina albacuuda kaiirun ina الshitaaءa muqbilun ina almaaa kadirun markaa ismiga horubaad wada talaaة adkil waxaad gelisaa layta layta geli calىa kuli jumlati jumlad kasta oo ka mida min aljumali jumlooyinka alaatiyati soo socda washkul xarakee aakhira كلمة kelimatin kelmad walba xaggeeda dambe xarakee oo min oo fiihaa jumladaha ku jirta waaxid adaraahimu kahiiratun lacagtu way badan tahay ina daraahima kahiiratun baa la odhanaya itniin ashaaricu wadadu waasicun way ballaadhan tahay wado ballaadhan ina shaarica waasicun bay isu beddelaysaa marka inada la geliyo talaata albaطatu ceelo joogjoogtu waa shimbir samiinatun way shilis tahay ina albaطata samiinatun samiinatun ayay noqonaysaa ismiga horun baa la kordhabayaa arbaca alcudlatu fasixii yacni iskuulladu qariibatun way soo dhowdahay ina alcudlata qariibatun bay noqonaysaa Ah, layta layta daraahima kasiiratun miyay bataan alla may bataan yacni lacag layta shaarica waasicun miyuu ballaadhnaado waddadu laytalbadata samiinatun miyay shishlaato waa wax la jecel yahay oo aan kolkaa lahaynin laytalcudlata qariibatun miyay soo dhowaato yaa la odhanayaa markaa yacni fasaxu khamsa albaxru haadi-un baddu way degantao ma kacsana layta albaxra haaduun baddu miyay deganaato sita albaa'icu amiinun yacnii qofkan wax iibinayaa waa qof aamina oon khiyaano aqoon layta albaa'ica amiinun miyuu ahaado ninka wax iibinayaa mid baayaca mid amiina oo aan khaain ahayn arbaca adkil lacala lacala ku dar calaa kulli جملة jumlad kastoo ka mida min aljumali jumlooyinka alaatiyati soo socota adugu lacala ku dar washkul xarakee aakhira kulli kelimatin kelimad kastana xaggeeda dambe xarakee oo fiihaa ku jirta jumladahan ku dhex jirta waaxid almusaafiru qaadimun ninkii socotada ahaa wuu imanaya lacala almusaafira qaadimun waxaa laga yaabaa inuu yimaadaba marka la odhanayo itniin alkuubu koobku nadiifun waa nadiif lacala alkuuba nadiifun waxaa laga yaabaa inuu nadiif yahay talaata alqisatu sheekadu ladiidatun way macaanta way xiiso badan tahay lacala alqisata ladiidatun baa marka loodhanaya waxaa laga yaabaa inay tahay e, sheeko macaan oo la jeceliya xayse leh arbaca alqim alqimradu alqimdaru alqimradu alqimdaru muratabun wuu habaysan yahay alqimdaru muratabun waa la habeeyey waa khaanadaha ee kabarhka lagu guro kutubta ee maarata kutubta ay saarantaba la hahdaa salafka ah ya lahahdaa la yidhaahdaa muratabun si wanaagsan baa loo dhigay oo kutubtii qaab habaysan oo la heli karo kitaab walba ayuu u yaala yani eh, hamsa alkhabaru saxiixun warku waa sax waa war saxa warkii la sheegay yani markaa dabeedna waxaa la gelinayaa un maaragtay lacalla mid walba eh, sita addarsu sahlun casharku wuu dhib yar yahay lacala darsan sahlun inuu nebigeeda yahay baa laga yaabaa oo kale hamsa dac waxaad dhigtaa xarfan xaraf ku dar munaasiban ku haboon fi lmakaani meesha alkhaali maran oo min kulli jumlatin jumlad walba ka mida washul waxaad xarakaysaa aakhir alismayni labada ismi xaggooda dambe xarakee bacdahu xarafka aad ku dari doonto labada ka dambeeya xarafkan aad ku daraysaa waa ina iyo akhawaadkeedii uun labada ka dambeeyana waa kolba kaad ku darto ismigiisi iyo khabarkiisii uuna waaxid yasuruni waxaa i farxad gelinaya anna anatiijata inay natiijadii soo baxday xasanatu wanaagsan tahay anna halkaa ku haboon talaata alwaalidu mu'adabun waalidka iyo aabuhu uu akhlaaq wanaagsan yahay laakina alwalada qabiixun inanka yar baa xun ee maaragtay u dhalay ayaa xun laakina alwalada qabiixun marka laakiin aan halkaa ku fiican hamsa alhawaau shadiidu hawadu yani way adag tahay dabayl iyo hawo adag baa jirta laakin aljawa daafiun jawigaa diiran oo qabow baan la socon itniin yulimunii yulimunii waxaa xanuuninaya idamqaya ama idhibaya ana albinta mariidatun inantu inay xanuunsanaysa damqaysa arbaca samictu waxaan maqlay ana alfaydaana in faydaanku cadiimun inuu aada u weyn yahay ayaan yacnihi maqlay fatahaadda webiyadu ana alfaydaana fatahaadu cadiimun in aada u weyn tahay baan maqlay sita akbara alxamaalu ninkii xamaalkaha wuxuu warramay oo uu sheegay ana alqidaara annaba halkaana gelaysa ana alqidaara muta'akhirun inuu habsaamayo tareenkii xilligiisii ka habsaamayo ayuu sheegay ninka maaragtay ninka muxuu ahaa xamaalkii saasuu sheegay sabca ishtadda almataru yacni waxa xoog xoogganaaday ama adag roobku wuu adag yahay layta shaarica nadiifun roobku wuu xoog badan yahay alla miyay waddadu nadiif ahaato halkaan lay talagelinaya ishtadda almadaru roobku wuu adeg yahay waa xoog layta shaarica nadiifun waddadu miyay nadiif ahaato tamaaniya hal balaqanka maku soo gaadhay oo ma haysaa warka ah ana niil an baad gelinaysaa anna baad gelinaysaa ana niila murtaficun inuu webigii niil kor u kacay oo yacnii biyuhiisu bateen tisca maa calimtu ma ogi maan ogeyn ana almiftaaxa daa'icun inuu furihii lumay maan ogeyn taana annabaa la gelinayaa cashara alxadiiqatu jamiilatun beertu way qurux badan tahay albustaaniya muhmilun laakiin waxaa dayacaya oo aan ka shaqaynay ninka beertale yacni marka waxaa laodhanayaa alxadiiqatu jamiilatun beertu way qurux badan tahay laakina albustaaniya ninka bustaaniga ee beerta lihi muhmilun wuu dayacayaa uu baylihii markaa laakinaa ku habboon atmim dhammaystir aljumala jumlooyinka alaatiyata soo socota waxaad ku dhammaystirtaa biwadci alkhabari inaad ku darto khabarkii almaxduufi la gooyey ee ka maqan ee laga jaray halkii laga jaray fi lmakaani meeshii laga gooyey alkhaali bannaan ee tusaalaha kuugu jirta uma dbud waxaad harakaysaa awaakhira kelimaatihaa ee jumladaha xaggooda dambe kelmadaha jumladaha ku jira xaggooda dambe xarakee waxaa lo odhanayaa waaxid ina alasada libaaxu muftarisun waa dilaa ugaadhsada ah oo laayaan waa laayaan marka saasaa loo buuxinaya ima waxaa qoran itniin alkitaabu mufiidun kitaabku faa'iiduu leeyahay iyo waxtar cilmi ah laakina asuwara sawiradu baa la yidhi dabeedna sawiradu qabixatun way fool yihiin ayaad ku buuxinaysaa markaa halkan waxa la qoray talaata shacartu waxaan ogaaday oo aan dareemay ana albarda in qabowgu baa halkaa qoran khabarkii baa ka maqan shadiidun uu adeg yahay arbaca kaana alhira waxaad moodaa curiga waxaa maqan markaa khabarkii asadun inuu libaxaya markaa lagu buuxinaya khamsa lacala almujrima waxaa laga yaabaa kii dembiilaha ahaa markaa khabarkii baa maqan naadimun inuu ka murugoodo dembigiisii baa laga yaaba sita laysa layta dawaa'a alla miyay dawadu ahaato naaficun mid waxtarle may ahaato mid waxtarle may ahaato sabca yasurunii waxaa i farxad gelinaya ana alciida in ciidii halkaasaa lagu joojiyey muqdimun inay nacni muqdimu ay nagu soo fool leedahay oy soo dhow dahay kaana albeyta guriga waxaad moodaa halkaasaa lagaga hadhay khabarkii baa ka maqan inuu xadiiqatun beer yahay oo kale yacni saa loo beeray guriga dhirta lagu beeray iyo khudradda lagu beeray waxaad moodaa inuu beer yahay iyo sida loo qurxiye sabca waa yani tamriinka toddobaad ee baabkan atmim dhamaystir aljumala jumlooyinka alaatiyata soo socota biwadci اlismi inaad dhigto ismiga almaxduufi la gooyey inaad dhigto fi lmakaani meesha alkhaali bannaan inaad dhigto fi lmakaan alkhaali inaad meesha bannaan geliso maaragtay ismigii baa maqan iminka hore khabarkaa maqanaa tusaalaha hore ama tamriinka hore iminkana ismigii baa maqan uma dbud xarake awaakhira kelimaatiha jumladaha kelmadaha ku jira xaggooda dambe xarake waaxid layta muqfalun miyuu ahaado mid la qufulay ismigii baa maqan markaa layta albaaba miyuu albaabku ahaado muqfalun mid la qufulay miyuu ahaado itniin tacallamtu waxaan ogaaday anna mutaxarikatun inay wareegeyso marka waxaa halkaa ka maqan ismigii waxaa tacallamtu waxaan ogaaday ana alarda dhulku mutaxarikatun waxaan bartay dhulku inuu wareegayo dhulkuu wareegaa ayaan bartay buu talaata lacalla muctadilun yacnii miyuu ahaada mid dhexdhexaada lagayaa ahaa waxaa laga yaabaa inuu dhexdhexaad yahay lacalla waxa lo dhan lacalla aljawa waxaa laga yaaba hawadu inay tahay muctadilun mid dhexdhexaad oon kuleel iyo qabow iyo aan lahayn dabayle iyo eh, waxyaabaha maarata dhadada iyo waxyaabaha dhibaatada yani keeni karaa aanan lahayn uu iska yahay mid dhexdhexaada kuleel iyo qabow midna aanu badnayn arbaca kaana fidatun inuu lacag yahay waxaa markaa maqan ismiga kaana almaaa waxaad moodaa biyuhuna fidatun lacag yihiin oo waxa weyaan say biyuhu lacag yihiin waa markay nadiif yihin baa la yihahdaa biyuhu yani waa sa lacagtoo kale u cadyihin lacagd fidadu way caddahay lacagtoo dhan maaha waata fidada ah markaa saasay xareeda oo kale inay sidii lacag yihiin baad moodaa yani lacagtu waa saasoo kale waa shayga yani saa ururayo kale inay saasoo kale tahay ayaa la moodaa si xareed u yihiin hamsa inna samiinatun way shilis tahay marka halkaasaad gelaysa ina shaata laxdu ama neefka ariga ahi guud ahaan samiinatun way shilis tahay neefka ariga shaata loo isticmaala sita alxibru khadku jayidun khadku wax lagu qoraa uu wanaagsan yahay laakina hase ahaatee maqsuufun markaa waxaa meesha ka maqan laakin alqalama qalamkiibaa maqsuufun jaban qalinki wax lagu qori lahaa ayaa jaban sabca layta jadiidun miyuu cusbaado yani layta alqamiisa miyaa qamiisku jadiidun cusbaado amaaniya kaanna caaqilun waxaad mooddaa inuu wax kala garanayo markaa kii wax kala garanaya meesha ka maqan waxa wey kaana ifla waxaad mooddaa in mihii yaraa caaqilun yani inuu caqli leeyahay eh, ayaad mooddaa oo uu yahay waktigii wax garanaya inuu gaadhay ayaa la moodaa amaaniya istacmil waxaad u adeegsataa kula xarfin xaraf kasta oo ka mida ah min alxuruufi xuruufta alatii xuruufta tansibu kordhowda almubtadaa mubtadaha wa tarfaculkhabara khabarkana goda fii jumlatayni laba jumlo adugu yani xaraf kasta laba jumlo ku dar waa xuruuftii lixda ahayd ee inna iyo anna ka anna iyo leyta lacalla kuwii sidaa ahaa iyo laakina iyo lixdii inna iyo walaalaheed ahaa mid kastaba laba jumlo ku dar ee sagaalaad ee baabkanu leeyahay tamriinaatun waa laylisyo fi linshaai oo inshaaga iyo abuurka iyo curiska ee lagu tababaraya ardayda haati waxaad keentaa sita jumalin lix jumladood oo ka warramaya fii wasfi اlfiili tilmaanta maroodiga sheegaya bxayu si ayaad u dhigaysaa bxayu sibaad u keenaysa ad u qoraysaa tashtamilu ay koobto كل jumlatin jumlad kastaa waxay koobaysaa oo ku jiraya calaa xarfin xaraf ayaad ku daraysaa ka mida min alxuruufi xuruufta annaasibati kordhowda lilmutadayi mutadaha alraaficati ee godda lilkhabari khabarka godda maca istiifaa'i jamiici alxuruufi xuruuftii oo dhanna dhammaystir oo maarata mid ha ku celin ama laba eh mid walba soo qaado xuruuftii lixda ahayd oo maarata eh, toddobada soo sheegay mid walba soo qaado xuruuftii lixda ahayd waa li xuruuftu xuruuftii lixda ahayd ee maaragtay uu soo sheegay inna iyo anna iyo ka kaanna iyo laakinna iyo leyte iyo lacla lixdaa lix jumlo ku kala dar xaraf walbana jumlo ku dar tamriin fi اlcraab kana waxa weeye waa laylis lagu tababarayo ardayda muxuu ahaa ecraabta inay bartaan alif namuudaj qaybta hore laba qayb buu ka kooban yahay qaybta hore waa tusaale siday u ecraabayaan ardayda loo sheegayo loo ecraabayo waaxid ina aladaba waajibun adabtu waa waajib adabta wanaagsani waa waajib ina xarfu tawkiidin waa xaraf wax adkeeya inadu aladabana waa ismun ismu ina weeye waa ismigii ina oo mansuubun waa la waajibuna waa khabaru waa khabarkiina marfuucun waa la goday itniin kaana alharama jamalun jabalun kaana alharama jabalun waxaad moodaa haramka waa astaamaha yacni taariikhiga ah ee dalka masar ay leedahay ayuu ka mid yahay haramka haramka waxaad moodaa weynaan wuxuu ka qaba inuu buur gaara yahay marka kaana buu xarfu tashbiih waa xaraf laba shay isu ekeysiya oo imika wuxuu isu ekeysinayaa haramka iyo buurta xagga weynaanta alharamna waa ismu kaana waa ismigii kaane ay lahayd oo mansuubun la kor dhabay jabalunna waa khabaru kaana marfuucun waa la goday ba qaybta labaad ee ardaygu isagu coraabaya weeye acrib waxaad coraabtaa aljumala jumlooyinka alaatiyata soo socota adugu coraab ina aljundiya askarigu shujaacun waa geesi waxaad onaysaa ina xarfu tawkiidin wa nasbi waa xaraf wax adkeeya laba macno macnihiisu waa adkayn inuu hadalka quwo iyo qaro geliyo sidii dhaartii oo kale u adkaynaya waanuu kor dhabaa ismiga waa nasbu yansibu اlisma wayarfacu اlkhabar baad ohanaysaa ismigana wuu kor dhabaa khabarkana wuu godaa mabniyin cala alfatxi kordhow baa lagu bineeyey laa maxala lahu min acraab ecraabta meella kama soo galo isma bedelo isagu isbedel ma sameeyo xarakadiisu isma bedesho aljundiya waa ismu ina mansuubu bina waa ismigii ina oo inaa kordhabaysa wa calaamatu isbi alfatxatu aldaahiratu calaa akhirih calaamadda kordhowgiisuna waa fatxada ka muuqataa shujaacuna waa khabaru ina marfuucu bina inaa godaysa isagana wa calaamatu rafci adamatu aldaahiratu calaa akhirihi calaamadda godaalkiisuna waa damada xagga dambe ka muuqata kaana alcilma nuurun waxaad moodaa inuu cilmigu yahay nuur sida iftiinkii ilayska wax loogu arko ayaa cilmigana wax loogu arkaa oo wanaagii loogu kala bartaa xumaha wixii faa'ida le wixii aan faa'iida lahayn iyo khayrka iyo sharka iyo wax walba uu iftiimiyaa markaa kaana xarfu tashbiihin wa nasb baad leed waa xaraf laba isu ekeysiiya waxna kordhaba mabniyu cala alfatxi waxaa lagu baneeyey kordhow oo wuxuu ku banaysan yahay ku dhisan yahay kordhowgaa laa maxala lahu min alcraab wax meel la kama soo gala isbedelka isbedel ma sameeyo xarakadiisu saa iskama bedesho alcilma waa ismu kaana mansuubun bikaana kaanaa lagu kordhabay wa calaamatu nasbi alfatxatu adaahiratu calaamadda kordhowiisuna waa fatxada ka muuqata nuurunna waa khabaru kaana waa khabarkii kaana marfuucun bikaana kaanaa dabeed lagu goday wa calaamatu rafci adamatu adaahiratu calaa akhirihi weeye lacala almanzila qariibun wuxuu laga yaabaa inuu gurigii dhow yahay lacala waxa wax aad rajaynaysa in maaragtay la helo wa nasbin waxna wuu oo wuxuu kor ismiga khabarkana wuu godaa waxaa lo dhaha isma ismiga way wa tarfacu lkhabara khabarkana way godaa mamnuuc alfatxi kordhow baa lagu bineeyey laa maxala lahu min alciraab xarafkaasi craabta meel kama soo galo haddii maanta laga dhigna laa maxala lahaa min alcraab craabta meel kama soo gasho almanzila waa ismu lacala mansuubun bilacala laa kor dhoweysa wa calaamatu nasbi alfatxatu adaahiratu calaa aakhirihi calaamada kordhowgiisuna waa fatxaha xagga dambe ka muuqda ad arkayso qariibuna waa khabaru lacala marfuucu bilacala lacala ayaa goday wa calaamatu rafci adamatu aldaahiratu calaa aakhirihi goodaalkiisa waxaa muujinayaana waa damada muuqata waxaa loo sheegayaa qaar waxaa ku iman doona xuruuf lagu godayo ama lagu kordhabayo ama lagu hoosdabayo oo ka duwan arki doonaa dabadeedna qaar la binaynaya oo maxalka laga craabaya iman doona dabeedna mid waliba wuxuu craabtiisa caddaynaya la tilmaamaa layta الshamsa طaalicatu alla miya cadeedu soo baxdo layta xarfu tamanin waa xaraf iyaduna wax lagu rajeeyo oo lagu maaragtay eh, kuhanayo oo la leeyahay yacni waxaasoo la helaa cadeedoo soo baxdaa wanaagsanaan lahayd yacni waxa weeye iminka qof joogo wakti aana cadeed soo baxayn oo gobol dhacay hadduu imika soo baxdaa la jeclaan lahaa ilaa imikuu soo baxdo yani way adag tahay waktigeedii wakti ka horeeya ma soo baxayso had iyo jeerna waa wax in la helaa adag yahay ayaa loo isticmaalaa laytada oo qofku jecelyay laakiin la helaana adag tahay oo cadadamka dhacduu qofku leemka soo noqotaan qurayn laha ma soo noqonayso ashamsana layta waa waxa weeye waa xarfu tamanin wa nasbin waxbaa lagu jecla lagu jantaa oo qofku wuxuu jecel yahay ayaa lagu cabiraa oo aanu haynin inuu helaana adag tahay tarfacu tansib ismu tarfacu اlkhabr ismiga way kordhowdaa khabarkana way godaa mabniyu cala alfatxi fatxaa lagu bineeyey laa maxala lahu min acraab xarafkaasi icraabta meella kama soo galo isbedel ma sameeyo saasuma weligii ahaadaa ashamsa waa ismu leyta mansuubun bileyta waa ismigii leyta leytana lagu kordhabay wa calaamatu nasbi alfatxatu adaahiratu calaa aakhirihi calaamadda kordhowgiisuna waa fatxada ka muuqata daalicatun waa khabarun leyta marfuucun leyta bileyta leyta lagu goday dabeedna wa calaamatu rafci adamatu adaahiratu calaa akhirihi calaamada godaalkiisuna waa damada xagga dama ka muuqata calima wuxuu ogaaday almudarisu macalinkii ana alnaadira kormeeruhu muqbilun inuu soo socdo ayuu ogaaday calima waa ficil maadi mabniyu cala fatxi laa maxala lahu min alciraab waa ficil maadi fatxa lagu bineeya isbedel ma sameeyo almudarisu waa faacilu calima faacilkii wax ogaaday weeyaan oo macalinkaa ogaaday marfuucu bilficli ficilkaa lagu goday wa calaamatu rafci adamatu adaahiratu calaamadda godaalkiisuna waa damada ka muuqata anna waa xarfu tawkiidin waa nasbin tacmalu camala inna dhammaantoodba tacmalu camala inna baa la yidhaahdaa tacmalu camala inna tansib alisma watarfacu alkhabar waxay qabataa camalkii inna ismigana way kordhoodaa khabarkana way godaa annaadira waa ismuhaa mansuub bana ayaa lagu kordhabay wacalaamaة nasbi alfatxaةu aظaahiraةu calaamadda kordhaguna waa fatxada xagga dambe ka muuqata muqbilun waa khabaru ana marfuucu bana anaa lagu goday wacalaamatu rafci adamatu aظaahiraةu calى akhirihi godaalkiisuna waa damada xagga dambe ka muuqata calaamadaasaa muujinaysa kaura albalxu way badatay balxi waa markay timirtu cusub tahay ee maaragtay ayaa balxi la yidhaahdaa ee geedkaba ku taalo ama laga soo guro ee maaragtay la cuni karo laakina hamana lacagta la siisanayaa murtaficun way sarraysaa waa qaali way badan tahay timirtu balaxa ahee cusub ee soo gooday ama maaragtay yacni midhaha faraha badan ee timirtu ay ka baxday way badan yihin laakiin lacagtoodu haddana waa qaali oo suuqeedu ma jabna kahura waa ficil maadi mabniyu cala alfatxi laa maxala min alcarab waa ficil maadi fatxaa lagu binay isbedel lama sameeyo meella kama soo gala isbedelka albalxu waa faacilu kahura waa faacilkii badnaanta sameeyey yaa badan waxa badan balxiga marfuucu bikahura oo bilficli ficilka ayaa ayaa godaya wa calaamatu rafci addamatu adaahiratu calaa akhirihi calaamada godaalkiisu waa damada ka muuqata xaggiisa dambe laakina xarfu istidraakin wa nasbin tacmalu camala ina camalkeenay qabanaysaa tansibu اlisma wa tarfacu اlkhabar khabarkana way godaysaa mabniya cala alfatxi laa maxala lahu min acraab kornobaa lagu baneeyey craabta meella kama soo galo ahamana waa ismu kaana mansuubun bikaana kaanaa lagu kornabay wa calaamatu nasbihi alfatxatu ahaahiratu calaa aakhirihi murtaficun waa khabaru kaana marfuucun bikaana kaanaa lagu goday wa calaamatu rafci adamatu ahaahiratu calaa aakhirihi jaru ayaa laga warramaya sia ismiga loo hoos dhabo gaar ahaan kolka xarafka lagu hoos dhabay alamhilatu tusaalayaasha waaxid nazla almataru roobkii wuxuu ka soo da-ay min asamaai cerku ka soo da-ay itnin yaatii waxa uu ka yimaad imanayaa asamaku kalluunku min albaxri baduu ka imanayo hamsa talaata sacaa aljeyshu wuxuu u socday ciidanku ila almaydaani xaggii wuxuu u socday golaha maxaad ujeedaa garoonka ayuu u socday garoonkii buu u socday arbaca saarat ilmaashiyatu waxay u socotay xoolihii gaar ahaan lo-dii oo kale ila waxay u socotay beertii khamsa yanzilu aljundiyu askarigii wuxuu ka degayaa can ilxisaani faraskii sita yadhabu alkhawfu cabsidii waxay ka tagtay can idifli ilmihii yaraa inankii yaraa sabca yadfu wuxuu dul sabaynayaa alkhashabu looxu wuxuu dul sabaynayaa cala almaai biha dushooda tamaaniya yasqudu wuxuu ku soo dhacayaa athamaru midho waxay ku soo daadanayaan cala alardi dhulka dushiisa tisca yambaxu waa wuxuu ka ceyayaa alkelbu aygu wuxuu ka dhex ceyayaa fi lbustaani beerta dhexdeeda cashara dakhala almujrimu wuxuu galay dembiilihii fi sijni jeel buu galay ixdaa cashar qashartu waxaan ku dhilay alfaakihata khudradii bisikiini baan ku dhilay diirka kaga qaaday midida itnaa cashar yataqaatalu waxay ku dagaalamayaan aljunuudu ciidamadu bisuyuufi seefaha ay ku dagaalamayaan talataa cashar aljaa'izatu abaalmarinta waxale lisaabiqi tartanka ka dheereeya ee badiya ku guulays kaasaa jaysada ku guulaysanaya wixii lagu tartamo ka isagu qaada ee sareeya xagga maaragtay dheeraynta arbaca ishtaraytu waxaan u iibiyey quflan quful baan u iibiyey lilkhisaanati khasnadii lacagta quful baan u iibiyey albaxdu waa sharax iyo faallayn laga bixinayo amhiladii alkelimaatu ereyada alakhiiratu ee dambe ee fii jamiici lamhilati ku jira dhammaan tusaalayaashii asaabiqati ee hore kulluhaa dhammaantood ereyadaasi horta asmaaun asmaa'un waa magacya marka hore wa kullu ismin magac kastoo minhaa magacyadaa ka mid ihina masbuuqun waxa laga horreysiyo ka horeeya bixarfin xaraf baa ka horeeya fa fi daa'ifati aluulaa qaybta u horeysa qaybta koobaad tajiduhaa waxaad helaysaa masbuuqatan iyadoo laga horraysiiyey qaybta koobaad bimin min baa ka horraysa yaa qaybta koobaad min baa ka horraysa qaybta koobaad waa tusaalaha koobaad iyo ka labaad wey oo min asamaa iyo min albaxri ah min baa ka horraysa wa tajiduhaa waxaad helaysaa asmaada fi daa'ifati taaniya qaybta labaad masbuuqatan waxaa lagu horraysiiyey biilaabaa qaybta labaadna ka horraysa oo qaybta labaadna waxa weeye waa tusaalaha saddexaad iyo tusaalaha afraad yacni ilaa baa ka horeysa watjid ha waxaad helaysaa wa fi aaifati الثaaliثa qaybta saddexaadna masbuuqatun waxaad ku ogaanaysaa in laga horreysiiye can baa ka horeysa oo iyaduna waa tusaalaha shanaad iyo lixaad can baa ka horeysa laba labay u wada socdaan وفي fi daa'ifati araabicati qaybta afraadna masbuuqatun waxaa laga horreysiyey bicalaa baa laga horreysiyey oo iyaduna waxa weeye waxaa tusaalaha toddobaad iyo sideedaad oo calalmaaya iyo cala ardi ah wa fi wa fi daa'ifati alkhaamisa ama wa fi alkhaamisa qaybta shanaadna masbuuqatun bifi fi baa lagu horreysiiyey oo waa sagaalka iyo tobanka oo filbustaani iyo iyo fi sijni weeyaan wafi saadisati qaybta lixaad ee tusaalayaasha ka mida masbuuqatun bilbaa'i baabaa laga horreysiiyey oo waa bisikiini iyo bisiyuuf wafi saabicati qaybta toddobaadna masbuuqatun bilaam laam baa laga horreysiiyey oo waa labada tusaalayaa lisaabiqi iyo lilkhisaanati waidaa ta'amalnaa haddaba haddaynu u fiirsanno aakhira kulli waaxidin mid kasta xaggiisa dambe oo min haadihi alasmaa'i ka mida magacyada almasbuuqati lagu horreysiiyey bilxuruufi xuruufta lagu horreysiiyey xuruufta almutaqadimati hore ee aan ka soo warramayno minta iyo muxuu ahaa ilaada iyo canta iyo isugu jirta calaada iyo fiida iyo ba'da iyo laamka kuwaa wajadnaahu waxaynu ku ogaanaynaa ismi kastaba oo ka mida asmaadaa majruuran in la hoos dhabay walaa sababa wax dhaliyaa ma jiro lihaada aljari hoosdhogaa wax kaloo dhaliyaa ma jiro wax kale oo dhalinayaa ma jiro ilaa dukhuulu haadihi xuruufi xuruuftan gelitaankeeda ayuunbaa dhaliyey oo keenay oo yacnii markii xuruuftani timid ee ay soo gashay asmaadan ayuu hoosdhoguna asmaadan ku dhacay oo galay wa min ajli daalika sidaa aawadeed iyo sidaa darteed tusamaa waxaa lagu magacaabaa xuruuftan xuruuf aljari xuruuftii hoos dhowga oo ismi kasta oo ay galaanba way hoos dhabaan alqaacida waa saldhigii iyo gundhigii hadaba iyo halkay gebagabadu fadhiday oo qeexaya qaacido guud iyo macno guud buu ku siinayaa kani kuwaasi tusaalayaal baa lagu tusay iminkana waa qaacidadii oo dhan iyo gundigiiba yujaru waa la hoos dhabaa buu ku hi haddaba alismu magaca oo dhan magacoo dhan magaca walba ama mahalka ha laga hoos dabo ama lafdigaba ha laga hoos dabo idaa sabaqahu haduu ka horeeyo xarfun xaraf hadduu ka horeeyo oo min xuruufi اljari xuruftu xuruuftu hoos dhowda ah alaatiyati soo socota wahiya xuruuftaa soo socotaa ee wax hoos dhowdaa waxa weeye min weeye wa ilaa weeye wa can weeye wa calaa weeye wafii weeye walbaa weeye wallaamu weeye toddobu halkaa ku sheegay saddexiyo toban kalena way raacaan guud ahaan waa isku labaatankaa xuruufta wa hoos uda oo kuwa kale waxaa ka mid a ah, waxaa ka mid a ah, wowgu waa ka mid ta'duna waa ka mid mud ka mida ah, mundu baa ka mida iyo ruba xataa baa ka mida khalaa baa ka mid oo caddaa baa ka mid oo xaashaaya baa ka mid oo key baa ka mid oo mataa baa ka mid a fii luqati hudayl weeye almataa waa luqada hudayl ayaa wax ku hoos dooda yacnii qabaa'ilku kale luqay ahaayeen carbeed oo luqooyin badan baa ku jira markaa fii luqati hudayl qolada hudayl ayaa wax ku hoos dowda walacalana fii luqati cuqayl ayaa iyaduna ku hoos dowda iyo carabtu aanay u sinnayn sida maaragtay makey iyo maaragtay mata iyo lacalle iyo luqooyin gaar tamriinaat waxa weeye laylisyo cayin waxaad caddaysaad magacowdaa kulla xarfin xaraf kasta oo ka mida ah min xuruufi اljari xuruufta wax hoos dhowda ka mida ah fi اljumal اlaatiya jublooyinka soo socda xaraf kasta hoos wax hoos dhabo oo ku jira sheeg washku xarakee alasmaa magacyadana xarakee bacda kullin mid kasta oo minha xaruuftan ka mida ah. washku alasmaa bacda kullin minhaa washku xarakee alasmaa asmaada bacda kullin mid kasta oo minhaa ka mida ah xuruufta ah ismiga ka dambeeya xarakada hoosta uga asaar oo muuj waaxid yaqdacu wuxuu yaqdacu wuxuu jarayaa annajaaru ninka najaarkii alkhashaba looxi wuxuu ku goynayaa bilminshaari minshaar buu ku jarayaa oo imika eeg xarakadii lama saarin adaa lagu yidhi xarakada muuji xarafkana sheeg baa lagu wuu qoran yahay kale markaa ba'daa xaraf jaara baad odhanaysaa alba'u yacni alminshaarina hoos dhow baad saaraysaa labadaasuu ka shaqeey ku yidhi itniin ra-aytu waxaan arkay adaa'ira shimbirkii oo fil qafasi shabaga ku jira haddaba xarafku waa fii baad odhanaysaa alqafasi saarkana hoosdho baad saaraysaa talaata yaqdacu wuxuu goynayaa alqitaaru tareenku wuxuu jaraa almasaafata ee fogaanta iyo dherarka dhuleed ee u dhaxeeya min alqaahirati qaahira magaalada la yidhaha caasimadda dalka misr misr ila aliskandariyati magaalada la yidhaahdo wuxuu ugu socdaa fii ثaلaaثi saacaatin saddex saacadood iyo وacشhirina daqiiqa labaatan daqiiqadood ayuu kala socdaa tareenku marku dhaqaaqo maalan ama qaahira ee uu ku socdo iskanderiya ama iskanderiya uu ka soo dhaqaaqo ee uu ku soo socdo wuxuu jaraa saddex saacadood iyo labaatan daqiiqo haddaba eekada min alqaahirati baa lagu yiri mintaasi waa xaraf jaar alqaahiratina hoosna waad saaraysaa ilى اskandariyati ba haddana la yidhi ilaadaas waa xaraf jaar aaskandariyati alaskandariyatana waxaad saaraysaa iyadana hoosdho baad saaraysaa fi waa xaraf jaar halaaثi na hoosdho baad saaraysaa arbaca lilbustaani bustaanku beertu waxay leedahay baabaani laba albaab bay leedahay wa calaa kulli baabin albaab kasta waxa jooga xaarisun ilaaliye ayaa gaadha ayaa jooga lilbustaani markii lagu yidhi laamku waa xaraf jaar bustaanina hoosdo baad saaraysaa calaa waa xaraf jaar kullina waxaad saaraysaa hoosdhow dhow hamsa imtanaca almariidu wuxuu iska daayey qofkii buka can alakli cuntadii wuu joojiyey wa asbaxa wuxuu noqday laa yaqwa mid aan awood u ahayn cala inuu socdoba oo uu tamar beelay marka can waa xaraf jaar alaklina waa hoosdhow baad saaraysaa oo majruurkii calaa waa xaraf jaar almashina waa majruurkii oo hoos dhubaad saaraysa atmim dhammaystir kulla jumlatin jumlad kastaoo ka mida ah min aljumali jumlooyinka alaatiyati soo socoto waxaad ku dhammaystirtaa biwadci xarfin inaad xaraf dhigto biwadci xarfi jarin inaad xaraf wax hoos dhaba aad dhigto oo mulaa'imin ku habboon inaad dhigto filmakaani meeshii aad dhigto alkhaali meesha madhan xaraf hoos dhaba ah oo ku habboon dhig waaxid yaquusu alrajulu wuxuu muquurtay uu dhahan hoos u galay ninkii almaa'i baa lagu yidhi markaa fii baad halkaa gelinaysaa filmaa'i buu quusay oo muquurtay itniin cafownaa waanu iska dhaafnay almusii kii xumaanteed khaladka sameeyey marka can baad halkaa gelinaysaa cafownaa waanu dhaafnay can ilmusii'i kii xumaanta sameeyey talaata asqaynaa waxaanu dhegaysanay alxadiidi baa la yidhi ilaah baad halkaa gelinaysaa asqayna waxaanu dhegta u dhigno si fiican u dhegaysanay ilal xadiidii sheekadii arbaca laa tactamid ha ku tiirsanaanin oo ha isku hallaynin calaa hayri nafsika alaa hayri nafsika baa la qoray maka halkaa naftaada cid aan ahayn oo ciddaasaa yani wax ku tari ilaahay un tawakulo adna yacnihi wax qabso calaa hayri nafsika calaa baa la gelina marka calaa hayri nafsika cid aan naftaada ahayn hamsa ishtaraytu waxaan u iibiyey sarjan koore alxisaani faraska haddaba halkaa waxaa ku jira xaruf jaare geliyo ishtaraytu waxaan u iibiyey sarjan koore aan u iibiyey lilxisaani faraskaan u iibiyey laan baa la gelinaya halkaa sita tarqudu waxay ku fadhidaa addajaajatu digaagu albaydi bay ku fadhidaa beedkii bay ku fadhidaa oo markay dilaacanaysa ku fadhido marka calaa baa la gelinaya tarqudu addajaajatu waxaa ku fadhida calbayd beydka dushiisa sabc yalmacu wuxuu ka warwarayaa wuxuu ka wuxuu ka dhalaalayaa albarqu hillaacu oo markuu wacdahayo ka waclaynayaa assamaa'i baa layihi markaa fii baa la gelinayaa fi samaa'i samada dhexdeeda ayuu hillaacu wacda ka haya oo biligtaa ka haya tamaaniya intashara wuxuu ku baahay annaasu dadkii wuxuu ku fiday oo ku faafay adariiqi baa l wadada fi dariiqi baa marka odhanaya ay dadkii ku baahan tisca caada wuxuu ku soo noqday almusaafiru kii soctada ahaa wadanihii buu kusoo noqday marka halkaa xaraf baa lagel ilaa baad odhanaysaa ilaa wadanihii buu kusoo laabtay cashara wadactu waxaan dhigay almadaada almidaada almidaada khadkii waxaan dhigay oo aan ku shubay addawaati tawaadi fii baad markaa gelinaysaa i tawaadi fi dawaati baan ku subay tawaadi fi dawaati tawaadi talaata waa tamriinka saddexaad ee ku soo arooray baabkan atmim dhammaystir kula jumlatin jumlad kasta oo min aljumali jumladaha ka mid a alaatiyati soo socota waxaad ku dhammaystiraysaa biwadci ismin inaad biwadci ismin inaad ismi ku darto munaasibin ismi meesha ku habboon oo macnaha sax ku ah filmakaani meeshay geli alkhaali ee bannaan maka meesha bannaan ku dar washkul aakhira oo aakhirkiisana xarakeen waaxid baraytu waxaan ku qoray alqalama qalamkii bilmibraati xuruurufleyda baashan lagu qoro qalinka ayaan ku qoray babaa markaa la dhigo taasaa la gelinaya itniin yuthni wuxuu ammaanayaa oo ammaanaa almucallimu mucallimku calaa baa la yidhi cala almujtahid baa loo dhanayaa qofka dadaala talaata yusaafiru yusaaqu yusaaqu waxaa loo kaxaynayaa oo loo sii wadaa almujrimu kii dembiilaha ahaa ilaa baa layidhi ila sijni jeelkaa loo sii wadaa e, arbaca yanzilulmadaru cerku e, roobku wuxuu ka soo da-ayaa min baa layidhi markaa asamaai baa lagu diray min asamaa hamsa yustakhraju waxaa laga soo saaraa oo lagala soo baxaa addahabu dahabka min baa layidhi min alardi baa loo dhn dhulkaa laga soo qodaa dahabka sita alcaaqilu qofka caqliga badani caqligale yabtacid wuxuu ka fogaadaa can baa layidhi halkaa can ilmahaaliki yacni meelaha halista ah ee khatartaha ah wuu ka fogaadaa oo uu ka dheeraadaa sabc tusnacu waxaa laga sameeyaa alaxdiyatu kaba kabaha waxaa laga sameeyaa min baa la qoray markaa min aljildi saantaa laga sameeya tamaaniya tanduru lbintu inantu waxay eegeysaa wajahaa wejigeedii bay eegeysaa fii baa la yidhi markaa waxaa loo markaa filmiraati isku isku eegeysaa tisca sanaca alxadaadu wuxuu u sameeyey tumaalku naclan kab u sameeyey li baa la yidhi markaa lilfarasi faras buu oo waxaa jira yacnii fardaha marka lagu shaqaynayo waxaa loo sameeyaa bir sida kabta oo kale loo geliyo oo lagu musbaaro mararka qaarkood ama si nidaamna loogu xidho si cidyaha uga ilaaliso yani dhagaxa ay maraysa iyo laamid iyo wixii la cashara kadiba wuxuu u cadhooday alsayidu ninkii sayidka ahaa calaa baa laydhi calaa cabdihi addoonkiisi buu u cadhooday ninkii madaxda aha ixdaa cashar axraqa wuxuu ku gubay alwaladu inankii yaraa yadahu gacantiisa wuxuu ku gubay b binaari dabkii buu ku gubay itnaa cashar alcilmu aqoontaa afdalu ka wanaagsan min aljahli aqoon la-aanta aqoontaa ka fiican kawin arbaca waxaa weeye marka waa layliska afraad kawin waxaad ku jira baabkan kawin waxaad samaysaa sabca jumalin toddoba jumlo samee bikullin minhaa oo mid walba uu ku jiro xarfun xaraf ku jiro oo min xuruufi اljari ka xuruufta oo hoostooda allatii tacrifuhaa adugu aad taqaano wastawfi waxaad dhammaysaa haadihi alxuruufa xuruuftan aan sheegnay jirka ah toddobow sheegay isagu dhammaystiro xaraf walba soo qaado oo mid ama labaha ku celceline waxaad soo qaataa mid walba ilaan toddobaynu marka hore soo sheegnay toddobadii xaraf kala geli jublad kastaba halkana toddoba jumlo buu wey toddobadii xaraf mid walba jumlad ku dar khamsa waxa weeye tamriinka shanaad ee baabkan ku soo arooray istacmil u adeegso alasmaa magacyada alaatiyata soo socota fii jumalin jumlooyin ku dar taamatin dhammaystiran bixaydu sibaad ugu daraysaa yakuunu uu noqdo kullun mid kasta oo minhaa ka mida magacyadan imika inagu soo socda majruuran mid la hoos dabay ka dhig bixarfi jarin xarfi jar lagu hoos maxay kale yihiin haddaba magacyadu alardu dhulka alsamaau cirka almaau biyaha alqalamu qalamka albaabu albaabka alkuratu kubadda asharu xumaanta almanzilu guriga erayadaa jublo ku dar dabaadna mid walba xaraf jaar raaci oo isaga hoostaba tamriin fi linshaa iminka waxa weeye waa tamriin curis ah adaa curinayo ardaygaa curinayo oo uu qofku ku baranaysa wax loo loo curiyo ama hal abuur loo sameeyo ajib jumlooyin kaga jawaab taamatin dhamaystiran marka waxaa soo baxaya curus baa soo baxaya baxaytu sibaad uga jawaabaysaa tashtamilu ay koobto kullu ijaabatin jawaab kasta calaa xarfin xaraf ha koobto oo ha ku jiro xaraf min xuruufi اljari ka mida xuruufta wax hoos dhowda allatii caraftaha ti aad soo baratay ee toddobada ahayd tusaalahaan waxaa ka mid a waaxid ayna kitaabaka kitaabkaagii halkuu yaallaa dabeedna jumlo dhamaystiran kaga jawaab oo xaraf jaarna ku jiro itniin ayna yuudacu halkee la dhigaa asarju kooraha minalxisaani faraska halkee laga saaraa ma dhabarkaa laga saaraa ma madaxaa laga saaraa ma miska halka laga saaro faraska sheeg kooraha talaata mataa tuuqadu goormaa la shidaa almasaabiixu laambadaha ama fayrisada goormaa la shidaa habeenkii baa la shidaa arbaca ayna tusaafiru halkeed u safri doontaa oo tegaysaa fii cutlati sayf fasaxa xagaaga xaggeed u xagaa baxaysaa khamsa kayfa yustaadu see loo soo qabtaa loo ugaarhsadaa asamaku marka addunya kalluun la soo qabto badda laga soo saaro see loo soo saaraa sita bima yuqطacu اlkhashabu looxa maxaa lagu jaraa ninka la goynayo sabca lima tufataxu maxaa loo furaa asalba nawaafid اlxujra qolka daaqadihiisa maxaa loo furaa tamaaniya min ayna yustakhraju addahabu dahabka halkee lagala soo baxaa wallahu aclam bisawa wabilahi towfiq